waxaan ku soo jirnay kitaabkii arbaquuna xadiida fii axkaami albaaliqaat xadiidka sod xadiidka labaatan iyo saddexaad ayaan soo gaarnay alxadiidu ahaaliث wاlcishruun hada maxaluhu warawaa abu daawuuda wuxuu ka wariyey can ummi cadiyata radia allahu canhaa wa kaanat ummu cadiyana waxay ahayd baayacati nebiya nabiga mid beeca la gashay oo gabdhihii beecada nabiga la galayay ka mid ahayd ummu cadiya radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacuddu kuwaan ku tirin alkutrata calowga iyo wa wasufrata boorboorka bacda duhri daahir noqoshada ka gadaal shay-an waxba wax xuguna maana sii jirin rawaahu abu daawuud ayaa wariyey saddex boqol iyo toddoba raqamka wa aslu fi lbukhaariyi warawaa abu dawuud wuxuu ka wariyay can ummi cadiyata radia allaahu canhaa wa kaanat ummu cadiya waxay ahayd baayacati nebiya nabiga mid beeco la gashay sala allahu calayhi wasalam qaalat ummu cadiya waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacudu kuwa aan ku tirin alkudrata calowga iyo wasufrata boorboorka bacda duhri daahir noqoshada ka gadal shay-an shayna rawaahu abu daawuud ayaa wariyey raqamka saddex boqol iyo toddobo وأصل حديث أسل كيسو في البخاري كسوغان يهي صفرة إيه كترة وبيو أمد بيرو ديك بحجر عمل وبيو oo xoogaa nuuc laga dareemayo gaduuda inuu ku jiro biyaha marka midabkaas leh waktiga ay yimaadaana la fiirina mararka gabal xayb ayaa la siina xugun mararka gabalna wax xuguna la siin maanta gabadhu iska mayrta iska weysaysane waqtiga ay biyahaasu yimaadaan ay ku xidhan waqtiga oo dhiiggu socdo oo gabadha caadada aysan weli ka qubaysan haddii la arko xaydkay ka mid yihin xaydkay ka mid yihin gabadha dhiigaa ka socday waxay aragtay dhiiggii madowga ahaa ama gaduudka waa joogsaday laakiin biyo iyo dhiig isku daranaa socda xaydkii ka midtaa laleeya weli gabadhiina caadadeedu ma dhammaan alaleey caadadu markay dhammaato laba calaamaa lagu yaqaan riximku wuxuu soo daayaa biyo cad oo laydhaha alqasatu lbaydaa biyo cad uu riximku soo daayaa di biyahaas la arko waa calaamadda ugu caddaan badan gabadhaas caadadeeda inay dhammaato marmarna waxaa dhici karta biyahaas gabadha inaysan arag aysan dareemin laakiin waxay ku garanay qallay suufa isticmaashay qallayl isagoo hu soo baxa waxba lama arko qoyaanaga ayadana waa calaamada labaad oo lagu garto in dhiggii dhammaaday labadaas calaamo mid ka mida marka la arko kadib haddii ay soo laabtaan biyahaas oo xoogaa dhacaankaahoo nuuca gaduudka uu ku dhex jiro iska mayre gabadha iska weysaysane ee caado ka dhigma laakiin labadaas calaamo intaan la arag ka hor gabadha marka dhiiggu ka socdo haddii ayadoo labadii calaamo weli la arag biyo oo xoogaa noocana dhiig yar ku jiro ay socdaan caadadii kamid mid yihiina laleeyahy ka waa laba xilliyo kala duwan laba xilliyo kala duwan marna caadaday ka yihiin marna shay lagu tiirsama xadiidkan marka wuxuu sheegayaa bacda duhri haddii la arko bacda duhr duhurkii laba calaama aan u sheego duhurka kadib haddii la arko waxba laga soo qaadima laakiin qabla duhr haddii la arko caadaday ka mid yihin fii xadiidka waxaa ku sugan annasufata boorboorka iyo walkutrata calowga wahiya shiikaasii qeexa wahiya kudrada iyo sufrada maa shay weeye taraahu ay arkaydo almar'atu gabadha kasadiidi dhacaan xaalu la mid yahay dhacaanko yacluuhu uu ka sara maraa israarun boorboor camal bacda nqiaaci dami dhiiggu markuu go-ay ka gadaal iyo waduhri laysat bixaydatin xayd ma ahan fataqsiruhu lmar'atu haweenaydu waa iska mayree watatawada waa weyse qaadana weysada waa ka jebina weysadaa waa jebina waa ta iska أما sufratu boorboorka iyo walkudratu calowga في زمان lxaydi waqtiga xaydka dhexdiisa calay ahaadeen fa hiya taasu xaydu waa xayd kamaa huwa mafhuumu hada alxadiidi sida xadiidkaa mafhuumkiisa laga fahma xaydkay ka mid intii aysan gabadhu baahi noqon haddii la arko xaydkay ka mid